toban meelood oo uu ka dheeraanaya ninkii uu xukumayey xukunka marka waa waxaa la yaaliye wixii dabeecaddiisa iyo caqligiisa kaamilnimadiisa doorinayay ee qofka dareenkiisa qayb ka qaadanaya laxaadle ayaa la yidhaha ka dheeraado markuu cadhaysan yahay markuu gaajaysan yahay markuu ooman yahay marka shahwad badani hayso markuu muruge iyo farax mufridayn ahoo labadaba xadguduba ay hayaan wa cinda almarad marka uu xanuunsanayo wa mudaafacati alakhbatayn marka labada xunxun uu dafcinaya kaadida iyo saxarada ama midkood waqalabati nucaas iyo marka uu lulmoonayo wa shiddati alxarri walbardi marka kulayl daran iyo qabow darani ay jiraan maxaa yeelay xukunkii ayaanu si caadiya ah aanu u wadi karaynin oo laga yaabaa inuu meel kaga dhaca ama u ku gafo waxau sheekhu uhi walaa yas'alu weydiin maayo almuddacaa calayhi qofkii wax loo sheeganayey ilaa bacda kamaali dacwaa dacwadii intay buuxsantay mooyaane walaa yuxallifuu dhaarinna maya ilaa bacda su'aali lmuddacii muddacigu intuu weydiistay mooyaane walaa yulaqinu khasman mid doodayana u laqimi maayo xujatahu doodiisa walaa yufhimhu kalaaman hadal fahansiin maayo walaa yatacanatu bishuhadaa'i dadka markhaatiyadaana canaanan maayo waxau sheekhu leeyahay marka dacwaddii labadii qof ee wuxuisu sheeganayey ee mudduci iyo muddacaaleyhi ahaa mudduci waa ka wax sheeganaya muddacaaleyhina waa ka loo sheeganayo waxau sheekhu leeyahy walaa yas'alu weydiin maayo almudacaa calayhi mudacaalahiyga waxba weydiin maaye ilaa bacda kamaali dacwa dacwaddii iyo sheegashadii uu mudicigu sheeganayay markay dhammaato mooyaane ninkii wax sheeganayay markuu sheegashadiisii qadimay ee si habboon uu u sheego ayuunbuu u soo gudbayaa mudacaalahiguu weydiinayaa walaa yuxallifu mudacaalahiyga dhaarina maya ilaa bacda su'aalilmuddaci muddacigu intuu su-aashay dabadeed mooyaane masalan markhaatibow ninkii mudiciga ha waaye mudaca caleyhigii dhaarti ku soo jihaysanaysaa waa inaanu dhaarinin ilaa isagoo mudiciguha i dhaari mooyaane waa inaan dhaartii un layska marinin haddii uu laakiin iska mariyo dhaartaasi mid sugan ma noqonayso hadduu isagii oon mudicigii weydiisanin uu dhaartii iska mariyo mid sugan ma noqonayso walaa yulaqinu khasman xujatahu nin doodaya u laqimi maayo xujadiisa walaa yufimu kalaaman hadal la fahansiin maayo inuu idhaha sidaa iyo sidasaad wax ku helaysaayo ku dood ama inuu hadal sida malaa sidaasaad u jeedaayo isaguo dacwaddii u toostoosiyey isagoo dacwaddoodii qaadaya ma bannaano oo waxay noqonaysaa taasi jawr bay noqonaysaa walaa yatacanatu bishuhadaa ninkii qaadiga ahaa canaanan maayo dadkii shuhadada ahaa qofku hadduu markhaati kaco markhaatigiisa markhaatigiisasunbaa la dhegaysaa iyo wax ma furay iyo ma waafaqay wixii loo qabsaday laakiin qofka isaga lama dabagalo maxaad waxaan markhaati halgeed ka ogaatay ma laga yaabaa inaad waxaan iska hubin yacnii inaan bad lala gelin wey markhaatiga ee la dhegaysto un isaga maxaa yeele waxaa laga yaabaa dee markuu og yahay qaadiga ama maxkamadda markuu tago isaga un in la maagayo oo la dabagelayo oo isagaba baxar la gelinayo dee markhaatigiiba wuu iskaga baxayaa meesha dabeedna qofkii keensaday ayaa ku dhib mudanaya walaa yudaara kaatibun walaa shahiid wain tafcaluu fa fasuuqun bikum ilaahay wuxuu la dhimi maayo mid wax qorayo karaaniya iyo iyo mid markhaatiyo toona walaa yaqbalu shahaadata markhaatigana ka aqbali maayo qaadigu ilaa minman habatat cadaalatuhu ciday cadaaladiisu sugnaatay ayuunbaa markhaatiga laga aqbalayaa ciddii aan cadaaladdeedu sugnayn markhaatigeeda lama aqbalayo walaa yaqbalu aqbali maayo ashahaadata ilaa minman habatat cadaalatuhu qofkii cadaaladiisu sugnaatay baa markhaatigiisa la aqbalaya markaa cadaaladdu waxay tahayna isagaa sheekhu inoo sheegi doonaa walaa yaqbalu ma aqbalayo shahaadata caduwin cadow markhaatiya calaa caduwihi kii cadowgiisa hayays hayeen uu ku markhaati furayo lama aqbalayo walaa shahaadata waalidin waalid markhaatigii liwaladihi ilmihiisa u markhaati kacayana la aqbali maayo walaa waladin markhaatiga ilmo liwaalidihi waalidkii u markhaati furayana lama aqbalayo waxau sheekhu leeyahay laba qof oo cadaawad adduunye ay ka dhaxayso laysu aqbali maayo markhaatigooda oo masalan haddii uu qofku markhaati qabsado markhaatigii dabeedna uu noqdo ninkan muddacaaleyhiga wax loo sheeganayo inay cadow yihiin markhaatiga loo aqbali maayo leanna waxaa laga yaabaa dee cadaawadda ka dhaxaysa daraaddeed inuu markhaati beenaalo ugu furo shahaadatu caduwin calaa caduwihi laakiin waxa bannaan shahaadatu caduwin licaduwihi markaa calaadu waa wixii dur iyo dhibaato ku keenaya weeye laakiin hadduu isaga wax waxtarayo u furayo ayada taa waa la aqbalaya walfadlu maa shahidat bihi lacdaaw baa fadliguba oo waxa cadowga u kuu qiro walaa shahaadata waalidin waalid liwaladihi ilmihiisii u markhaati furayana la aqbalayo inaad xoolahaa leedahay keen baa la yidhi markhaati aabbahay bay markhaatiya bui lama aqbalayo walaa waladin liwaalidihi weladkii inuu waalidkii markhaatiga u furana lama aqbalayo oo nin baa la markhaati keenso inankaygaan hayaa buuri taasina markhaati ma noqonayso meeshii tuhmaa ku jirta tuhmu ayaa ku jirto midda labaad dee labadan ruux oolahoodiiba ma kala foga tuhmana meeshii way ku jirtaa laa tuqbalu shahaadatu daniinin fii walaa-in walaa qaraaba yacnii qof lagu tuhmayo lama aqbalaya markhaatigiisa xadiidu tirmidi warinayo ayuu ahaa laakiin hadduu mid waliba ka kale wax uu dhibaato ah ku furayo ayadoo waa la aqbalayaa labadii ruuxee isqabay waa laysu aqbalayaa markhaatigooda walaalkii walaalkiisii waa loo aqbalayaa markhaatigiisa saaxiibbadii waa laysu maqlaya markhaatigooda waa laysu qabanayaa laakiin waalidka ayuu iyo weladka ayuumaan markhaati isu gelaynin walaa yuqbalu haddaanay dee wax wada lahayn weeye labada walaalahay haddaanay xooluu dee ka wada dhexaynin waa laysu aqbalaya walaa yuqbalu la aqbali maayo kitaabu qaadin qaadi qoraalkii ilaa qaadin aakhare qaadi kale u qoray fil axkaami xugunyaalka dhexdooda ilaa bishaahideyni laba markhaati oo iyo shahaadaana ka markhaati kacaya bimaa fiihi waxaa dhexdiisa ah laba markhaati oo ka markhaatikacayana la socdaan mooyaane masalan qaadiga masalan hargeyso oo kale ayaa nin haybahoo maqanoo masalan burcoo kale ku maqan maya dacwaddiisii halkan lagu qaaday markhaatiyuu ninkii wuxuu sheeganayay soo taagayoo dabeedna qaadigii halkanaa xukumay wuxuu dabeedna u qorayaa masalan qaadiga burco oo kale si uu uga qaado shaygaa uu ku xukumay qaadigani si uu kaa kale uga qaado u qorayaa marka waxaa shardii bay leeyihiin in qaadigaasi qaadigii hargeysa arrintan soo qoray uu soo xukumay laba markhaati oo qaadiga kale u caddeeyey waa inay meesha jiraan walaa yuqbalu kitaabu qaadin ilaa qaadin aakhara fi laxkaami xuguyaarka dhexda ilaa bishaahidayni laba markhaati mooyaane oo yashadaani ka markhaati kacaya bimaa fiihi qoraalkan waxaa ku jira faslun fi lqismati halkan wuxuu inooga hadlayaa qaybintii wixii dadku ay wada lahaayeen qaybinteedii تمyiiز bعض الأنصبة min bعض لyتamakna كuل waaxid min الشhuركاء تصر فيi milki waxaa la yidhahdaa wixii layislahaayo la kala sooco si uu mid waliba wixiisa ugu tasarufo dee rasuulku sal kaana yaqsimu اlkhanaa'ima bayna اlmuslimiin haniimooyinka dadka muslimiintaa buu qaybin jiray waxaa kaluu lahaa ashufcatu fيma lam yuqsam shufcada waxaa la shufcaysa wixii aan la qaybinin wayaftaqiru اlqaasimu ninka qaybinaya wuxuu baahanayaa ee bimacnaa qaadigu uu soo taagay qaadigu yihi dadka adugu wuxuu qaybi ilaa sabcati sharaa'id toddoba shardi ayuu u baahan yahay alislaam walbuluuq waa inuu islaam yahay dee gaal in dadka muslimiinta la yidhaha adiga halkaas wuxuu kaa qaybinaya ma bannaana walbuluuqu qaangaadh ayaa la shardiyaaye sabigii isna qaasi ma noqonayo walcaqlu caqli baa la shardiyay kii waa laba isna meesha ka baxay walxuriyatu xornimo ayaa la shardiyaa wadukuuratu labnimo ayaa la shardiyaa walcadaalatu iyo cadaalad arrintani waa wilaaye iyo maamulid qofkii aan arrimaan ku sifaysnayn een qaangaadh inaan caqli lahaynan xor ahaynen labaynan cadaalad lahayni ehel umaha wilaayadaah walxisaabu xisaab ayaa la shardiyaa inuu qofkani xisaabta yaqaano maxaa yeele xisaabtani dee waa wixii wax lagu qaybinayey waxaa kaloo shardaya inuu wax maqlayo inuu wax arkayo inuu hadlayo inaan tuhma jirin ayaa laga maarmaana qof aan damac iyo markaa hunguri weynina lagu ogeyna waa inuu yahay fain taraadaa hadday ka raali noqdaan ashariikaani labadii wax wada lahaa biman yaqsimu baynahumaa cid dhexdooda u qaybisa ayay ka raali noqdeen lam yaftaqir u baahan maayo ilaa daalika shuruudda aynu soo sheegnay uma baahanayo wuxuu sheekhu leeyahy labadan qof ee wax qaybsanaya hadday ayagu cid u qaybisa ka raali noqdaan lam yaftaqir lidaalika shuruudda aan soo sheegnay uma baahna labadoodanunbu wakiil u noqonaya markaa kii addoon wakiil ka soo dhigtay kii gabarh ka dhigtay kii faasiq inay mukalaf yihiin baari yahay baa shardiga waidaa kaana haddaba fi lqismati qaybinta taqwiimun markuu ku jiro qiimaynin lam yuftaqar loo baahan maayo fii dhexdiisa lam yuqtasar baana lagu gaabsan maayo fii dhexdiisa calaa aqalla wax ka yar min itnayn laba waxau sheekhu leeyahay qaybintan waxaan la qaybinayo ayaa waxaa ku jira taqwiim qiimayn baa ku jirtaa mar haddii wax la qiimaynaya ay meeshaa ku jiraan laba qof oo wax qiimeeya ayaa laga maarmaan ah maxay leeyiin waa markhaati qiimaha laga markhaati kacaye masalan dee dhul baa la qaybinayaa dhulkii dhinac ceel ku yaalla ama dhinacbaa guri ka dhisan yahay marka waxaa lagama maarmaan ah dee cidduu raaco gurigaasi ama dhulkaasi marka dhulkii sida kale loo qaybsado in la qiimeeyo oo qaybtii kale la celiyaa la doonayaa markaa laba qof oo qiimaha isla eega waa lagama maarmaan mar haddii meesha wax celin iyo qiimeyn ay soo gasho haddii laakiin la kala barayo un dee mid quraa ku filan waidaa dacaa axad u shariikayni labadii shariik markuu midkood waco ee uu doono shariikahu ilaa qismati maa shay qaybintii markuu waco laa darara fiihi dhibaata aanay ku jirin lazima laakharaka kale waxaa ku waajibaya ijaabatu inuu ajiibo waxau leeyahay sheekhu idaa dacaa axadu shariikayni shariikahu idaa dacaa markuu doono ee u yeedho axadu shariikayni labadii wax lahaa midkood baa shariikow kii kale labaha wuxuu ugu yeedhay ilaa qismati maa laa darara fii waxaan dhibaata qaybinteeda ku jirin ayuu waar inoo qaybi waa aqal weynoo labaa laga kala dhigi karaya inoo qaybi buy lazima alaakhara ka kale waxaa ku waajiba ijaabatuhu inuu ajiibo mar haddii wixii la kala qaybin karayo aanay dhibaata ka imanayn qaybtiisa oo midigda inoo qayb waajib bay ku tahay laakiin wuxuu haddii la kala qaybiyo haddii nafcigeedu uu ku burayo dee saasubay ku wada lahaanayaan laa darar walaa darar baa la yidhi haddii masalan wixii dee masalan kursi bay wada leeyihin oo kala badh haddii la kala badhana wixiiba waa baaba'aya waa maqsin yar yar yaro haddii laba laga kala dhigo qof jiibsan kari maayo marka hadduu yidhaha kaasoo kale inoo qaybi dee waa nin xoolaha hallaynaya oo isaguna isdhibaya qofkan kalena dhibaya ila meesha wuu baabiinayaae dee inuu baabiiyana lagama ogola xoolihiisa inuu baabiiyo kuwa cid kale leeday toona inuu baabiiyo lagama ogola waxaa leeyahay may sidaa ku haysa baa la odhanaya ila maalkiibu hallaynayaa faslun fi dacaawiin walbayinaat halkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa waxyaalaha dacwooyinka waa yacni ikhbaarun can wujuubi xaqin calaa hayrihi cinda xaakimin waa qofkii oo ka warramaa dee xaquu cid kale ku leeyahay oo yidhahdo ciddaasaan waxaa ku leeyahay taasaa la yidhaha walbayinaatna waa shuhuudda waa markhaatiyadii ayaga ayuu xaqu ku caddaanayaa waxaana waa salaba layeedi waxaa layihi saxaabiga ashcaf binulqays layidhaha ayaa wuxuu hi aniga iyo nin baa dhul yamana ayaa noo dhexeeyey dabeedna waanu isku qabsanoo rasuulkaan isula tagin wuxuu yidhi rasuulku war markhaati ma haysataa waxaana dhi buuhi maya haddaba dhaartiisa ayaad leedahay buuli dee ninkani waa nin rasuulalow iska dhaaranayo aan dhaaru aaba yeelayn wuxuu rasuulku ku yidhi marka qofka ku dhaarta dhaar oo maal muslim ku goosanayo isagoo weliba dhaartaa been ku sheegaya laqiya llaaha wa huwa calayhi qadbaan maalinta qiyaama alla wuxuu la kulmaya isagoo ilahay u cadhaysan yahay isagoo ilaahay u cadhaysan yahay iyuu maalinta qiyaama la kulmaya wuxuu sheekhu ihi waidaa kaana markuu hada maca almuddaci kan wax sheeganaya bayinatun markhaati marka uu haysto samica hal xaakimu xaakimku uu maqlaya wa xakama lahu bihaa bayinadaasaanu ugu xukminayaa wain lam takun lahu bayinatun haddaanu markhaati lahaynna falqowlu hadalka la aqbalayaa qowlulmuddacaa calayhi weeye biyamiinihi dhaartiisa ayaa lagu aqbalayaa wuxuu sheekhu leeyahay labadii ruux markay wax sheegtaan ee mudducigii wuxuu sheeganayay sheegto mudda la weydiiyaa hadduu u qiro de waa kala qaata un hadduu inkiro waxaa la leeyahay mudducigii alaka bayina war wax markhaatiya ma haysataa hadduu markhaati haysto samiica hal xaakimu xaakimku markhaatiga waa dhegaysanayaa haddii markhaatigaasi uu wax furo u sugnaado waa lahu bihaa bayinadaas ugu xukminaya wain lam takun low bayina markhaati ma haysta haddaba wuxuu ihi mid markhaatii ma hayo falqowlu hadalka la aqbalayaa qowlulmuddaca calayh ninkii lagu sheeganayey ayuunbaa lo odhan dhaaro biyamiinihi waxa uu ninkaasi ku sheegtay inaan lagugu lahayn ku dhaaraa la fa in nakala haddaba hadduu diya nakala bimacnaa intana can ilyamiin dhaartii intii la war dhaara buu diya wuxu uhi dhaaran maayo ruddat cala almuddaci ninkii muddacigaahaa lagu celin oo war ninkanaad dhaar ku yeelatay ninkiina dhaaran waa adigu ma dhaaranaysaa fayaxlifu wuu dhaaranayaa dabeed isagii kii mudducigaabaa yemiinulmarduuda dhaaranaya wayastaxiqu dabeedna wuu mudanayaa wixii wixiibuu dabeedna mudanaya hadduu isla dhaaran waayo ka war uu yidhahda isagu hay dhaartay isagu hay dhaarto un haddii las labadaas un la dhammaan waayo horta taga weeyaan markaa waxba markaa idinkama dhexeeyaane mar mid waliba ka kale un kusoo celiyo ordoo bal kusoo heshiiya baa loo dhan dhaarta lafteeda balka dhaaranaya waydaa tadaacayaan marka ay sheegtaan shay-an fii yadi axadihimaa shay midkood gacanta ku hayay sheegeen ayay isku haystaan qawlu qowlu saaxiibilyadi ka gacanta ku hayaa hadalkiisa la aqbalaya biyamiinihi dhaartiisa ayaa lagu aqbalaya waxau sheekhu leeyahay idaa tadaacayaa shay-an labada qof shay bay sheeganayaan amaale iyo amaale bay leeyihiin fii yaddi axadihima midkood baana gacanta ku hayaa masalan waa saacadoo saacaddii mid baa xidhan waa gaariyoo mid baa haya waa guriyoo mid baa ku jira waa ka laysku haysta fii yaddi axadihima wax markhaatiba midkood haystaana ma jiro falqowlu hadalka la aqbalaya qowlu saaxibilyaddi qofka gacanta ku haya ayuunbaa hadalkiisa la aqbali biyamiinihi dhaartiisa lagu aqbalo waxa soo adigu malhid waan leeyahay ku dhaarun baa loodhan inaad leedahay maxaa yeelay dee waxaa lagu camal falayaa asalka midda labaad gacanku hayntaasi waxay ina tusinaysaa inuu milki ku leeyahay wax markhaati oo khilaafaana ma jirin dee waxaa la leeyahay ninkan gacantiisa shaygan wuxuu ku galay sabab mashruuca ah. waana wax ka xoog badan aadna ma hayso markhaati sooma isagunbaa kuu dhaaranaya haddaba wain kaana fii aydihima labada gacmoodba midba dhinacbu haystaaba shayga ama waa aqalo midba dhinac buu kaga jiraa labadoodiiba waa wada haystaan taxaalafaad mid waliba wuu dhaaran labadoodiiba way isla dhaaranayaan wajucila baynahumaa shaygiina dabeed waa loo qaybin wuxuu leeyahy hadday labadiiba gacanta ku hayaan wax markhaatiina aanay jirin taxaarafaa mid uu waliba ha inuu shaygaa leeya unu ka kala lahayn wajucila baynahu hadeedna waa loo qaybin maxaa yeelay waxaa soo arooray in laba nin ay awr isku qabseen ama daaba rasuulka ayay isula yimaadeen midkoodna markhaati ma haysanin dabeedna rasuulku dhexdooda ayuu yalo wuu qaybiyey waa man xalafa halkaasi waa qaaciido xagga dhaartaah muhiimee fahma waman xalafa qofka ku dhaaranaya calaa ficli nafsi nafdiisu waxay samaysay buu ku dhaaranayaa xalafa wuxuu ku dhaaran cala albati waalqaci go-naan buu ku dhaaranaya waman xalafa qofka ku dhaaranaya calaa ficli hayrihi kayrkii wuxuu sameeyuu ku dhaaranaya fain kaana ihbaatan hadduu wax la sugan yahay xalafa cala albati waalqaci buu ku dhaaran wain kaana nafyan susaa ma odhan wain kaana wain kaana mutlaqan bu ayuu kani odhanaya lakin wain kaana nafyan weeye hadduu nafyi yahay xalafa wuxuu ku dhaaranaya calaa nafyi alcilmi ogaanta anfinteedu ku dhaaranaya halkan qaaciido dhaartu aanay ka bixin ayuu sheekhu inoogu sheegayaa qofku markuu dhaaranayo laba midun weyan ama wuxuu ku dhaaranaya wuxuu isagu sameeyey ama waxay cid kala samaysay qofku hadduu ku dhaaranayo wuxuu isagu sameeyey ama wuxuu sugayo haado waxaa anaa iibiyey waxaa anaa sameeyey waxaa anaa dhisay wuxuu sugayo ama wuxuu anfinayo u leey waxaa maan samayn intaa kumaan iibsanin sidaa maan odhanin ama wuxuu sugaya haate ama wuxuu nafyinaya midkay doontaba haatee xalafa cala albati walqaci go-naan buu wallaahi waxaa anaa sameeyey wallahi inaanan waxaa samaynin go-naantaasu ku dhaaranaya wain xalafa calaa ficli lghayr calaa ficli hayri wuxuu ku dhaaranayaa wax cid kala samaysay wax cid kala samaysay buu ku dhaaranaya masale aabihii oo kale fain kaana ibaatan hadduu waxaasi wuxuu sugan yahay xalafa cala albati walqaci go-naan buu ku dhaaranaya wallahi inuu aabbahay shaygaa laha wallahi inuu aabbahay shaygaa sameeyey wallahi inu aabbahay yani saas ugu dhaaranay waayo wax la ogaan karo waxa ficil khaaya samayntahay wain kaana nafyan waxaa kayrku sameeyey ee uu ka dhaaranaya hadduu nafyi yahay wuxuu reebayo masala aabbahay oo kaloo dhaxlaysa wax loo sheeganaya waxaasuu naga qaatay waxaasuu naga qabay waxaas ayaa la leeyahay xalafa calaa nafyi alcilmi wuxuu ku dhaaranayaa nafyu lcilm ogaan la-aan wallahi inaanan ogeyn inuu sidaa sameeyey wallahi inaanan ogeyn waxa qaatay ayuu ku dhaaranaya dabeedna waddaasu ka baxaya qofka maya inaanu qabin ku dhaaran markaa qofkii xaq looguma laha dee anigu maogi aadna caddaysan kari weyday anna ma ogi markaa sharcigu taasunbuu ku marraya qofku inaanu shaygaa ogeyn ayuunbu ku dhaaranaya marka wuxuu leeyahy sheekhu waman xalafa waman araada alxalf qofka doona inuu ku dhaarto calaa ficli nafsi wuxay naftiisu samaysay xalafa cala albati waalqaci batina waa goy qacina waa goyno go-naan buu ku dhaaranaya wallaahi anaa waxaas wallahi inaanan waxaas wallaahi anaa sheegay intaa ku ibi anaa intaa kusoo iibsan wallahina anaan ku iibin wallahina anaan kusoo iibsan maxaa de isaga xaaladiisa og waman xalafa calaa ficli hayri wuxuu ku dhaaranayaa fal cid kala samaysay fain kaana ihbaatan hadduu waxaasi sugid yahay xalafa cala albati waalqaci goonaan buu ku dhaaranaya wallaahi waxaasuu samey wallahi waxaasaa sugi wain kaana nafyan haddii uu nafyi yahayna wuxuu reebayana xalafa calaa nafyi alcilm ogaan la-aan buu ku dhaaranaya wallahi inaanan ogeyn in waxaa sameeyey faslun fi shahaadaati adiga markhaatiyadii ayuu sheeku nooga hadlaya wuxuu sheekhu uhi walaa tuqbalu lama aqbalaya ashahaadatu markhaatiyeed ilaa miman mid unbaa laga aqbalaya ijtamacad fiihi ay ku kulantay khamsu khisaalin shan xaaladood qofkay ku kulmeen ayuunbaa markhaatinimo looga aqbalaya khamsu khisaal khisaal alislaam waa inuu islaam yahay shahaado lama aqbalayo gaal qof muslima inuu ku furo iyo gaal kala toona waashiduu dawee cadlin minkum gaalkuna caadil maaha dawey cadlin minku laba caadiliin oo idinka mid inagana mid maaha gaalkii cadaaladna u saxiib maaha waalbuluuq qaangaadh baa la shardiyaa shahaadatu sabiyin lama aqbalayo wastashhiduu shahidayn min rijaalikum dee rajulna waxaa la qaangaadh waalcaqlu caqli baa la shardiyaa majnuunna markhaatigiisa lama aqbalayo biijmac culimadaa ku kulansan waalxuriyatu xornimo ayaa la shardiya addoonna markhaatigiisa lama aqbalayo waalcadaalatu cadaalad ayaa la shardiya qofkaasi inuu caadil yahay shahaadadii faasiqana lama aqbalayo marka waxyaalaha masalan kale uu ka tegey sheekhu markhaatiga shuruudda u ah waxaa ka mida ah inaanu mutahamayn shahaadadiisa isaga xagga dambe inuu sheegu dee nafdiisa waa inaanu nafci markhaatiga ugu keenaynin ama aanu dhibaato kaga dafcinaynin waa inuu qof hadlaya yahay kii aan hadlaynin ee magamaglaha markhaatigiisa la aqbali maayo qof foojig waa inuu yahay mid laysogin muqafal yahay oo aan hadalkuba shushubka ugu dhaco kaana markhaati laga aqbali maayo qof foojig waa inuu yahay marka wuxuu sheekhu yihi cadaalad baa la shardiya ah. oo ninkii faasiq ahaa markhaatigiisa lama aqbalayo waashidu daway cadli minkum laa tuqbalu shahaadatu khaa'inan walaa khaa'inati walaa zaani walaa zaaniyati dee dadka markhaatigooda la aqbali maayo culimada qaarkood baa waxay leeyihiin zamankan dee imika la jooga ee la iska wada faasiqa ummaddii ba isaga wada badatay markhaatiga faasiqa waa la aqbalaya qaarna way yar kala qaadeenoo shahaadaadka labay u kala qaadeenoo shahaadaad idiraari iyo shahaadaad ikhtiyaariya bay yidhahdeen shahaadaadka qaar waa idiraari masalan nin baa imka xabad nin ku dhuftay gaadhi buu mariyey god buu ku riday shahaadooyinka noocaasoo kale idiraariga ciddii joogtay walow faasiqiinba ha ahaatee ayaa ka markhaati gelaya wixii laakiin ikhtiyaari oo gabadha meherinayo dee dad wanaagsan ha loo doono ilaa wax dabada kaa wadaa markaa ma jirte haddiise la yidhaahdo ciddii arkaysay yaanay ka markhaati kicin fisqi lagu xidho dadkina fasaaq bay isaga badan yahay xuquuqdiiba cadilmaysa bay yidhahdeen halkaa uu leeyahay qaangaadhkana madhabka imaamu maalig ayaa wuxuu qabaa yaryarku inay dhexdooda wax isku furi karaan laakiin iyadana waxay shardi uga dhigeen inay goobtii wada joogaan goobtii mase meel bay kubad ku ciyaarayeen halkiiba dabeetna fal mid waxa lagu sameeyey intoodii oo wada taaganoo halkii aan ka dhaqaaqin haddii lagu qabtay ku wada furaan markhaatiga waa la aqbalaya wuhi imaamu maalig hadday kala tagaan dee waxaa laga mid walba in reerkoodii iyo ciddii u tegay waxu soo sheegtay tiraa sidaa dhaho sidan dhe markaa isaguna intaas ayuu tilmaamay culimada kalema qabtee lakiin in markhaatisabi laga qaado walilcadaalati haddaba cadaaladu hamsa sharaa'ida shan shardi bay leedahay an yakuuna mujtaniban lilkabaa'ir waa inuu dembiyaalka waaweyn qofku ka dheeraadaa mujtaniban lilkabaa'ir dembiyaalka waaweyn waa inuu ka dheeraadaa dembiyaalka waaweynna dee waa wixii waxa layidhi waa wixii laxiqa saaxibaha saaxiibkeeda uu haleelu ku yimaado waciid shadiid waciid daran waciid arrin adag goodi adag ayaa binasi kitaabina u sunna dee naska kitaabka qur'aanka ayuu ku soo aroray ama sunnaha waxaa ka mid ah, dee ribadaa ka mid a ah. qur-aanku siduu u tilmaamay ilaahay inay la dagaalamayaan buu ku tilmaamay waxaa ka mid a ah, khamrigii waxaa ka mid a aklu maali اlyatiim waladiina yaakuluuna amwaala اlyataama dulman inamaa yaakuluuna fii buطuunihim naara wasayasluuna saciira markhaati beenaalihii dhaartii beentahayd waalidka caqnimadiisii isku dirkii qaraabogoyskii waxyaalahaas ayaa ka mid ah hayra musirin waa yahay midaan daa'imin cala alqaliilin yaroo min asakaayri dembiyaalka yaryaree sakayrka la yidhaahdana waynaan daa'imin haddii sakayrtaa yaryarun iska caadaystaan u iska daa'imana dee kabiira isu rogaysaa oo qofku hadduu waxya dembiyadaa yaryara iska wada dhex qaado waxay taasina ku tusinaysaa inaanu qofkani diinta yacni qadarinaynin ayay ku tusinaysaa markaa hayra musirin waa yahay midaan daa'imin cala alqaliin yaro min asakayri dembiyaalka yarda saliimu sariirati waa inuu yahay nin caqiidadiisu nabadgashan tahay caqiidadiisu nin nabadgashan tahay kii bidcoolaha bidcadiisaasi ay gaalnimada keenaysay ama bidcadiisu ay fisqiga keenaysay isna markhaati laga aqbali maayo waa saliimu sariiri waa caqiidadiisu toosantay ma'muunan cinda alqadab markuu cadhoodane qof laga aamin yahay waa inuu yahay qof laga aamin yahay waa inuu yahay oo masalan cadhadu dee aanay ku xambaaraynin macaasida inuu ku dhaco haddiise qofku qofuu yahay markuu cadhoodo aan ishananin isna markhaati laga aqbali maayo waxaa laga yaabaa dee inay cadhadaasi ama markhaati beenaan ahaa inuu sameeyo isagoo cadhaysano muxaafidan mid ilaaliyo waa inuu yahay calaa muru'ati milihi dadka la midka ah dhaqankooda iyo akhlaaqdooda waa inuu ilaaliyo muxaafidan mid ilaaliyo waa inuu yahay calaa muru'ati mil dadka la midka ah sharaftooda macnaha muruu'ada waxaa looga jeedaa qofku waa inuu ka dhaqan yeeshaa dadka la midka ah dhaqankooda ee ay isku casriga yihiin weliba dadka sharciga iyo diinta ku dhaqma kuwa kale maaha kuwa aan sharciga iyo diinta ka tallaabay muru'a male dadka muru'adali waxa weeye dadka diinta iyo sharciga raacay akhlaaqdooda iyo dhaqankooda waa inuu qofku yeeshaa qofkii aan muru'o lahayni isna waa qof aan sharaf lahayn lama aqbalayo markaa kaa markhaatigiisii waxay dhahdeen waa qofka dee iska cunaya iska cabaya suuqa wax iskaga cunaya iska cabaya wahuwa hayru suuqiyin masalan dadka suuqa wax ku iibiye dee bacadka iyo meelahaasun fadhiya teiga qadadooda inta lagu keena iskaga cunayaan laakiin ninkii isagoon suuqi ahayn hadduu un halkaa bartanka waddada un la fadhiisto cunto ama dee dadkan xababa ku cunaye liinta ku cunaye wuxuun raamsanaya iyagoo dad waaweyna yacani wax sharaf bay leeyihiin ma jirto waxaa kaloo masalan ka mida waxyaalaha iyaguna sharaf darrida dee qofkaa sheekooyinka xunxun ee khayaaligaah iyo waxa dadka ka qusliya iyo waxyaalahaasu xidha ayaa isag kaan ka dhammaanin ayaa isaguna igtaar xikaayaat mudxika bayna annaas idaa lam yakun dabcan lo dadka markaa ayana shaxda iyo dumadda iyo waxaa iyaguna ciyaara ka mida iyo xirfooyinka aan wanaagsaneyn sida musawirka oo kale kaa filan sawirlaha oo kale iyo kaa wax tooba iyo shaqooyinka noocaasa kuwa qabtaana ayagana markhaatigooda lama celinayo markhaatigooda lama aqbalayo faslun fii anwaaci lxuquuqi halkan wuxuu inooga hadlayaa sheekhu xuquuqda noocyaalkeedi bal xuquuqdu inta ay u qaybsamayso waxau sheegu uri walxuquuqu darbaani xuquuqdu waa laba qaybood xuquuqullaahi tacaala wa xuquuqu laadamiyiin waa xuquuq ilaahay leeyo xuquuq aadamiyiinay leeyihiin waa markhaatiga فأما حقوق الآدميين آدمي حقوق دود فهي على ثلاثة أضرب وصدح قيبات حقوق آدميين ضرب قيب لا يقبل فيه لما أقبل إلا شاهدان ذكران لبن مرخاتي أو لب أيون بلا أقبلا وهو ما لا يقصد منه المال ووحن مال لوغة شيدين ويطلع عليه الرجال رقنا أيضا العدام wuxuu hadduu yahay waxaan maal looga jeedin isla markaa ragguna ay ogaan karaan sharciyan markhaatigiisu waa laba ninuun maxaa ka mida furiinkaa ka mida guurkaa ka mida soo ceshigaa ka mida dhimashada wakaalada shirkada kafaalada waxaasoo dhan baa ka mid a أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم إلهي بيني فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم طبعا كمركي لقى هذه فرين كودي هاي سشدو ذي لو مرخاتي قار مرخاتي وصاحبها مرخاتي قريبا إلهي خاسواكا wa darbun qaybna yuqbalu fiihi shaahidaani laba markhaati ayaa la aqbalaa oon raga aw rajulun wamra'ataan ama nin iyo laba dumara aw shaahidun wayamiinu lmuddaci ama hal markhaati iyo muddacigii oo dhaar raaciya oo dhaar ku kaba wahuwa maa kaana alqasdu minhu almaal waa wixii qasadka iyo ujeedadu maal ay tahay ee maal looga jeedo wixii maal looga jeedo waxaa la yaadiye wixii ayaguna maal ku xidhan ee sida iibkii xawaaladii damaankii khiyaarkii shaygii waqafka la odhan jiray iqaaladii oo shaygii celintiisii iyagana waxaa la shardiyaa laba nin ama nin iyo laba dumara ama nin iyo ninkii marhal markhaati oo nin ahiyo iyo yemiinulmuddaci ninkii sheeganayay oo dhaartay waashhidu shahidayn min rijaalikum laba nin oo markhaatiyo raggiinaa markhaati keliya baa leey fain lam yakuuna rajulayni farajulun wamra'ataan waa nin iyo laba dumara miman tardawna min ashuhadaa waxaa kaloo sugnaatay annahu qadaa bishaahidin wayemin rasuulku markhaati iyo dhaar wuu ku xukumay wuu raaciyey wa darbun qaybna yuqbalu fiihi rajulun wamra'ataan waxaa la aqbalayaa nin iyo laba dumara nin iyo laba oo arbacu niswatin ama afar dumara wahuwa maa laa yaalicu calayhi arijaal waa waxaan raggu daalacanin arrimaha aan raggu ogaan karin waxaa la aqbalayaa nin iyo laba dumara ama afar dumara waana maxaa ka mid a يقبل فيه وحل أقبل يا رجل تعالى نين يلا ضمرة أو أربع نسوة ما أفر ضمرة وما لا يطلع عليه الرجال ووحل يرقو انت بضم طالع عنه دي مرخاتية ذو قيبها يقيم سميين أي شيخ من أوله شو شيخ ولا قيب وحل أقبل مرخاتية إذا نين يلا بطمرة أما أفر ضمرة وما لا يطلع عليه الرجال وأنا وحل يرقو سيدة بضم أنا عنه masalan dhalmadii baa ka mid a gabadha inay bikaarata xuubkii bikaaradu u nabad qabaa ka mid a xaydka ayaa ka mid a xeyd markaa masalan dee gabadh ku taallo oo masalan qarsoon ayaa ka mid a waxyaalaha markhaatigooda waxaa loo aqbalayaa laba nin ama nin iyo laba nin iyo laba dumara ama laba nin ama afar dumara waama xuduudul ay jacela ilaahay xuduudiisa miya falaa tuqbalu fiiha nisaa دمر أيهم ومصر ما مرضي حقوق ذو حقوق إلهي تهي خاتيه لمصر قرآن وهي على ثلاثة ضرب وصدح قيبوط ضرب قيد لا يقبل فيه الأقضين وأيه أقل وحكير من أربعة أفر لا يقبل فيه أقل وحكير من أربعة الأفر وحكير الأقضين وأيه وهو الزنا كاسوه الزنا لك والتي يأتينا الفعيشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أفر من يا لك مرمان marka waana waxyaalaha fawaaxishta ugu xunxun ayay ka mid tahay oo sidaa daraaddeedba markhaatigeeda loo adkay weliba afartaa qofay zinada ka markhaati kacaya dee waa inay afar qof oo alaabtoodu inay isku jirta ka markhaati kacaya ay yihiin meel bay ku jireen iyo waa iyo la aqbali maayo wa darbun qaybna yuqbalu fiihi itnaan laba ayaa la aqbalaya wahuwa maa siwa zinaa wixii zinada maa siwa zinaa wixii zinada ka soo hadhay weeya min xuduudi ah xuduudda inteedii kale ean zina ahayn hadday tahay xadulqadafkii xajkii khamriga cabidiisa hadday tahay tuugadii waxaa la aqbalayaa laba nin wa darbun qayb la yuqbalu fiihi waaxidun mid keliya ayaa la aqbalaya wuu ilaagu rabadaan waa bishaara rabiga sheegayda hal qof waa loo aqbali karaa maxaa yeele ibnu cumar ayaa wuxuu ihi dadka ayaa waxay istuseen wakti bishii dabeedna rasuulka ayaan uga warramay anigu inaan arkay rasuulku waa soomay dadkana wuxuu faray inay soomaan magaa xagga soomka ayaa loo dadaalaya waxaana weeye waa rabadaan bilashadeeda laakiin xagga shuwaal bilashadeeda iyadoo laba wax ka yar lama aqbalayo walaa tuqbalu la aqbali maayo inuu sheekhu hi shahaadatlacmaa nin indhala oo dama markhaatigiisa lama aqbalayo ilaa fii khamsati mawaadica shan meelood ayuunbuu nin indha ay ka markhaati kacaa almowt geerida wuu ka markhaati kacaa wanasabu nasabka iyo in hebel weeyaanna wuu ka markhaati kacaa walmilku lmutlaq milki mutlaqana wuu ka markhaati kacaa watarjamatu tarjamadana wuu ka markhaati kacay iyo wamaa shahida bihi wuxuu ka markhaati kacay qabla lcamali dhaalaanta ka hor iyo wamaa ka shahida bihi calaa mabuuqin miduu koobay ama calaa mabuuqin miduu koobayna wuu ka markhaati kici karaa waxau leeyahay sheekhu qofka indhaale shan meelood ayuunbaa markhaatigiisa ninka indhaale la aqbalaya almowt dhimasho waa loo aqbalayaa maxaa yeelay dhimashadu dee waxay ku sugantaa tasaamuc iyo ismaqashiin oo waxaa laga yaabaa dee inay adkaato waxyaalaha lagu dhi lagu dhintaa asbaabtiisu waa farabadantay wax qarsoon iyo wax muqdaba weyn leeyihiin lamana daalacan karayo markaa istifaada iyo ninkaasi wuu dhintay hebel layidhaa wuu dhintay oo dadku isla wada dhex mara istifaadada siaas faafidda ay saa ku faafto wuu ku sugmaa dabeedna taasay ka markhaad kacayaa wanasabu nasabkana uu ka markhaati kici karaayo kani ninkani waa ina hebel inantani waa ina hebel oo aragti ayada shaqaba yaanay ku ahayn dee mar haddii ay u faaftay oo u maqlay inuu ina hebel yahay iyo ina hebel tahay ayadana uu ka markhaati kici karaa maxaa yeelay dee qofka waa lagama maarmaan dee in awowyaalkii iyo balciddu ahaa loo tiiriya markaa waa layska fuday sharcigu waa faydiyeyo tasaanuca iyo maqalka iyo sifaadada iyadana waa loo cusin karaa walmilku mulaq milka mutlaqahoon sabab loo tiirinin ayadana waa la aqbalayaa mise hadduu la sheegayaa hebel baana iyadana waa loo aqbalayaa ee aanu odhanin wuu iibsaday isagaa dhistay isagaa sidan kala yidhi hadduu laakiin meeloo tiri maxaad ku aragtay baa la odhan karaa ee ka ogaata ka waa inuu milkii mudlaqa uu ka markhaatikacayo waxaa isaga ayaale markaa saddexdaa arrimood dhimashada iyo nasabka iyo milkiiyo mudlaqa istifaaday ku sugmaan oo ayagu xagga maqalka ayay ka yimaadaan laakiin qaar ayay kii xarkiyeebaan waa isku mid watarjamatu tarjamadiina ayaana waa loo aqbali karaa masalan haddii qaadigii uu nin turjumo dadka is hadalkooda u turjumaan uu samayso indala waa la aqbalayaa markaa isagu wax hadalka qofkani leeyahay unbuu turjubayaa inuu markhaati ka yahay mooyaane isaga dadka ku hadlaya arrintooda waxba shardi umaaha gawaashiidadii qablada camal indhala-aanta ka hor dee wuxuu ka markhaati kacay oo markaa shay uu dee masalan yaqaanay inta aanu indhabeenin isnagu ka markhaati kaci karaa mase qofkii wax arkaya dee shay aanu hadda arkayno maqan ama dhintay uu ka markhaati kici karaa qofkan indhaa beenina shay uu yaqaanay uu ka markhaati kici karaa wamaa shayda bihi cala almabuuqi iyo wuxuu kaga markaa kacay mid la koobay cala almabuuq wama wacalaa madbuuqin bay musooyinka kala miduu qabtay masalan waa maxay dad indhaba halkaa iska fadhiya ayuunbuu nindhegta u saaray salaanteedii waa fula dee dab unbuu siiyey dabe wa iska lula dadka indhaanina wax ka xoog weynna dabadna waa laysku jiidayo gabadii baa laysku gooyminkani wuxuu yidhi gabadhiisii buu fura gabadha heblaayaheba la yidhaahay idin waan gabay buu fura waa la aqbalaya mar hadduu in wanciyiba sidin baan uga laalaada walaa tuqbalu la aqbali maayo shahaadatu jaarin mid jiidaya linafsihi nafdiisa nafcan u jiidaya markhaatigiisa lama aqbalayo walaa daafican canhaa dararan mid nafdiisa dhibaato ka dafminayana markhaatigiisa lama aqbalayo walaa daafican canhaa dararan mid nafdiisa dhibaato ka dafminaya lama aqbalayo qofka markhaatigaa waxaa shardiga inaanu mutaham ahayn qof la tuhmayo oo markhaatigan u furayo isaga nafci uga imanaynin haddii dee qofkay xoolaa wada leeyihiin inankiisii iyo hadduu barkhaatiga u furayo lama aqbalayo hadduu nubax isaga difaacayana lama aqbalayo oo masalan dil baa masalan markhaati loo qabsaday dil gefa ayaa markhaati loo qabsaday markii markhaatigii loo qabsaday ee lasoo taagay ayay caaqiladii iyo tolkii magtan qaadi lahaayee laga doonayay ayaa waxaa markhaati waxay ohanayna waxaa nagu sugayay inay faasidan yihiin laga dhegaysan maayo waayo waxay markana isii difaacayeen kitaabulcidqi halka wuxuu inooga hadlaya sheekhu xoraynta waxaa la yidhahdo markaa xorayntaasi waxa weeyaan waa addoommada xorayntiina ziyaalatu ruuxi cani ilaadamiyi taqaruban ila allah waxa weeya addoonnimadii oo aadami laga suuliyo iyadoo ilaahay loogu dhowaanayo fakura qaba ilahay ba falaqta camal caqaba uma adraaka mal caqaba fakura qaba jiirtaa uu leeyahay muu fantu ka baxo ilahay wuxuu ku tilmaamay qoorna xoreeyo waxaa rasuulku sal la alay slm man actaqa raqabata muumina addoon muumina qofka xoreeyay actaqalahu bikulli cudwin minhu cudwon min annaar xubin kasta oo qofka uu xoreeyey ka mida ah, waxaa naarta laga xoraynaya xubinku xoreeyey ka mida ah. daka waanay ugu dambaysiiyaan culimadii oo waxaynan dee waa iska tafawlahaan weynahay naarta sidaa uga xoreeyo ayay iska tafawlayeen waana waxaan dee maanta jirin oo aan joogin waana iska muhiim markaa in la iska bartaayo waayo dee fiqdigii karu ku wada dhex jira inaad jaalkiisa ogaataan waa laga maarmaan wayasixu lcitqu xorayntii wuxuu ka ansaxayaa min kulli maalikin mid kastoo wax leh jaa-isi tasarufii oo tasarufkiisu bannaan yahay ayuu ku ansaxayaa waa inuu maalig yahay oo addoon leeyahay jaa-iso tasarufna waa inuu yahayoo qof aan dee qaangaadahoo caqlina waa inuu yahay oo maxduur caleyhi aan ahayn hadduu se dee masabiaa majhuul yahayna marka laama aqbalayo xorayntiisa haddaan waxba lahaynna xorayntiisa ansixi mayso wayadacu haddaba wuxuu ku dhacayaa cidqii bishariixi cidqi xorayntii hubkeeda cad walkinaayati iyo maldaho macaniyati niya ay la socoto labadaba uu ku dhacaa sariix waadii actaqtuki waan ku xoreeyey saa uu yidhaahdo xarartuki waan ku xoreeyey alfaadda noocaasee sariixii hadday ka soo baxaan wuu xoroobayaa walkinaaya macaniya haddii u qola eray maldaha yidhaahdo ninkiina uula jeeda xoraynna ayana wuu ku xoroobayaa laa milka li calayhi milka kuguma lihi laa khidmata li calayhi shaqal kuguma lihi oo xorayn uga jeedana way furmaysa wuu xoroobayaa haddii kaloon uga jeedinna ee dee si aad imika aanad igu shaqaynayniyo uga jeedana ma noqonayo codsi waidaa ctaqa markuu xoreeyo bacda cabdin addoon barkii ayuu xoreeyey ctaqa jamiicuhu dhammaantii wada xoroobayaa haddii masalan uu addoon qayb ka mida xoreeyo actaqa bacda cabdin addoon leeyahay barkii buu xoreeyey niskaabaad xoreeyey buu actaqa jamiicuhu dhammaantii wada xoroobayaa xalinasaayi ayaa wariyey nin ayaa u xoreeyey qayb addoon ka mid a ah. rasuulka ayaa loo sheegay wuxu ugu wada xoroobayo wain ictaqa shirkan low qayb hadduu xoreeyo uu ku leeyahay fii cabdin addoon wahuwa muusilun isna hodan yahay saral cidku cidku wuxuuna gaaraya ilaa baaqiihi baaqigiisa wa kaana calayhi waxaana lagu leeyahay qiimata nasiibi shariikihi shariigiisa qeybtiisa qiimihiisa ayaa lagu leeyahay sheekhu leeyahay haddii masalan wain ictaqa shirkan lahu fii cabdin addoon bay laba nin kala baru lahaayeen ka qaybkiisabuu xoreeyey wa huwa munkiru ninkana waa hodan hodankaana waxaa looga jeedaa qaybtan uu leeyahay ninka kale qiimaheeda wuu bixin karaa saran cidqu cidqii wuxuu wada gaaraya ilaa baaqiihi baaqiyihiisa addoonku wada xoroobaya wa kaana calayhi kaa qaybkiisa xoreeyana waxaa lagu leeyahay qiimatu nasiibi shariikihi shariigiisan qaybkiisaa ka xorowday ayuu leeyahay oo laga doonaya ninka masalan boqolba adoonka lagu qiimay taabadna way u lahaayeen addoonkii markuu wada xoroobo kontonkii kii kaluubaa laga doonaya waman malaka ka milkiye waaxidan mid min waaliday labadiisii waalidka daa mawludihii ama ku u dhalay cataqa caleyhi waa ku xoroobaya waxuu sheekhu leeyahay haddii qofku uu milkiyo waalidkii hooyadii iyo aabihii ama ku u dhalay ayuu milkiyey oo masalan adoonuu soo ibsadu soo milkiya cataqa caleyhi waa ku xoroobaya ayda rasuulku sala lla alay slam wuxuu yihi abaal marin walad waalidkii ilaa an yajidahu mamluukan inuu helo isagoo cidin leedahay mooye faysari uu soo iibiyo ficsan wadadeeda qoreeyo sidaa intu markiiba samulkiiba ku xirooga mooyaane ma gudayo abaalkiisa faslun fil walaayi welihii ayuu fasiriyey halkana welihu waxa weeye waa qaraabada lagu mudanayo xoraynta masalan ninkii xoreeyey addoon wuxuu yeelanayaa welihiisiiyo qaraabadiisii oo haddii cid kaloo dhexasha la waayo isagii baa dhexlaya haddii loo waayo dee inantiisii haddii cid loo waayo isagaa xoraynaya tuu xoreeye haddii cid loo waayo isagaa guurinaya waa meel iyagoo ku tukanaya waa anfayo diyadii ka qaadayaa waxaa soo dhaman inama alwalaa liman actaqa walaha ciddii xoraysay ayaa leh alwalaa luxmatu ka luxmati nasab ayaa rasuulku weli weluhu waa qaraabo qaraabada nasabka oo kale ka mid oon lana iibin lana hibaynin wuxuu sheekh uli walwalaa weluhu min xuquuqilcitqi citqiga xuquuqdiisii midhihiisa ayuu ka mid yahay wa xukmuna xukmu tacsiib xukunkiisuna waa xukunkii casabada cinda cadamihi marka la waayo waxau sheekhu leeyahay waluhu xuquuqda cidqiga iyo midhihiisa ayuu ka mid yahay markuu qofka xoreeyo waa midhuhu ka goosto xukunkiisuna waa xukmu tacsiib ciddii qaraabada ahayd ee casab ahayn dhaxalkii wax ku dhexli jirtay ee qaraabada ahayd buu la xugun noqonayay cinda cadamihi marka casabada la waayo kii nasabka casabadii nasabka marka la waaye waxaa go-an lahayn ee wixii soo hadha dhaxalka qaadan jirtay ayuu la xugun yahay wayantaqilu lwalaa welihi uu ka guuraya can ilmuctiqi kii xoreeyey ila dukuuri kuwa lab oo min casabati qalaadadiisa u guurayaa kan uu xoreeyey hadduu dhinto welihi waxa ka dhaxlaya uu u guurayaa ila dukuuri min casabati kuwii labaa ee qalaabadiisa ah hablii ma soo gelayaan wa tartiibulcasabaati casabaadka haddaba kan uu xoreeyey waxaa loo kala tartiibinaya fi lwalaa ka tartiibihim fi lirth sidii dhexalka loo kala tartiibinayo oo kale sidii dhexalka loo kala tartiibinayun baa loo kala tartiibinaya masalan marka uu kii u xoreeyey dhinto ee casabaadkiisii ay soo hadhaan casabaadkii waxaa loo kala tartiibinaya ka tartiibin fi dee inanka ugu soo horaynayo aabbaha kusoo celiyo awowgo walaayajiidu ma banaano baycul walaayi walaa hibatu walaha in la iibiyo iyo in la hibeeyaa ma banaano war addoon baan xoreeyo welihiisii baan leeyahay oo hadduu maanta cid kale la waayo anaa dhaxlayo oo anaa inantiisa guurinayo dabeedna iga iibso ma ansaxyo waan ku hibeeyey qaadana ma ansaxayo faslun fi tadbiiri halkana tadbiirkii ayuu ka hadlaya tadbiirku waxa weeye addoonka xulayntiisii oo geerida lagu xidho oo masalan yidhaahda haddaan dhinto farbaatay wuxuu sheekhu uhi waman qaala ka yidhaha licabdihi addoonkiisa idaa mitu markaan dhinto fa anta xurun adigu xor baa tahay fa huwa mudabberun addoonka waxaadaha mudabbar mid la dib dhigay yactiqu wuxuu xoroobayaa bacda wafaatihi intuu geeriyooday dabeed min uluihi ulusulmaal buu ka xoroobayaa ulusulmaal buu ka xoroobayaa addoonkaa hadduu yidhahdo markaan dhinto xor baa tihi mudabar baa la yidhahdaa waxaanu xoroobayaa marka uu dhinto dabadi waxaanu ka xoroobayaa uluka maalkiisu maa saddex loo qaybinoo hadduu meel addoonkaasi yahayna wuu xoroobaya haddii kaluu keligii yahayna saddex maloodta loo qaybin bay meel xoroobaysaa iminka umuwaladadoo kale waxaa la odhanaya ra-ismaal bay ka xoroobaysaa manaa madaxa maalkiisay ka xoroobeysaayo haddii keligeedba ay maal leedahay wuu iska xoroobaya wayajuusu lahu waxau banaana yabiicahu inuu iibiyo fii xaali xayaati intuu nool yahay inuu iibiyaa buu leeyahy wayabtulu waana burayaa tadbiiruhu tadbiirkiisa iyo dibdhigiisna waa burayaa maxaa yeele xadiis sheekhayn ayaa waxau ahaa nin baa wuxuu dibdhiga adoon u lahaa maal kalena ma lahay rasuulka ayaa dabedna iibiyey oo dayn lagu lahaa uu iibiyey waxukmulmudabari haddaba addoonka la dibdhigay xukunkiisu fii xaali xayaati sayidi sayidku intuu nool yahay ka xukmi cabdi lqini addoonkii badaxa tirnaan buu la xugun yahay addoonkaa mudabarkee buu yihi haddaan dhinto xor baa tahay inta uu sayidku nool yahay ka xukmi cabdi lqini addoonkii badaxa tirnaa in isaga waxba ku xidhayn buu la xugun yahay xaggaas inuu ku shaqaysanayo inuu ku tasarufayo faslun fi kitaabati halkana wuxuu inooga hadlaya sheekh waxa kitaabada la yidhaha kitaabayna waxa weeye waa addoonkii oo la yidhahdo haddaad intaa keento xor baa tahay walkitaabatu kitaabadu mustaxabatu waa la suneeyey idaa sa'alaha alcabdu addoonku markuu weydiisto wa kaana ma'muunan muktasaban uu yahayna mid aamina waxna shaqaysanaya kitaabada waa mustaxaba buuri waa la suneeyey goormay sunanoosa markuu addoonku weydiisto isla markaana ma'muun muktasaban uu yahay mid aaminona uu yahay waxna kasbanaya oo ilaahay baa hi waladiina yabtaguuna alkitaaba mima malakat aymaanukum fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran kuwa doonaya in la kitaabeeyo ee kuway gacmihiina mulkiyeena kitaabeeye baa ilahay ida xaddi a khayrka ogtiisa khayrkaa imaam shaafici wuxuu ku fasiray inuu aamin yahay oo aanu wixii uu soo kasbo macsiye ku bixinaynin xaaraanna keenaynin muktasaba loo shaqaysanayo kasab karaya haddii kaleo aanu karaynin dee muxuu ku bixin waxaanu leeya halay weydiiyo walaa tasixu ilaa bimaalin macluum maal macluum oo la yaqaano bay ku ansaxaysa مثلا يعني إذا ألابتها كان أما العقد انتهى لك ولا تصيح إلا بمال معلوم إذا أجل المعلوم ولي مدى معلومان وين لو قبطها غرب بقى كجرية إسقبسي وين مدى أخذ كان الله إذا وأقل أنت وين نجماني وعلى بوقتي نجماني وعلى بوقتي نجمي مرة وحا يسلم على وقتي قال لو قبنا يوم مرة وحا يسلم على مالك لو كتابين المجوم وعلى إلى هذا المجوم توحك الله إلى هذا وقتي الله قبنا يوم وهي هذا كتاب هذا دولة من جهة السيد لازم حق هو كان لازم كمان نغون كراه ومن جهة المكاتبين جائزة هو بنان تايو فلو فصها مكاشا وحلا يحل ويدونين خبطة وعقود لازم من طرف وجائز من طرف حق سيدك لازم لازمة وكتابة كان نقول ما تريش حق مكاتب كان واك جائزة فلو فصها مكاشا حلو ويدونين فسحابوا لي وللمكاتبين addoonkaa la kitaabeeye waxa u sugnaaday atasarufu inuu ku taglifalo fii maa fii yadihi waxa gacantiisa ku suganoo min almaali maal ah. waxaa gacantiisa ku suganee maalkaa inuu ku taglifalaa buu leeyay oo masalan uu sii iibiyo oo haddana uu soo iibsado ayuu leey ila wixii isagaa laga doonaya inuu rogrogo oo dabeedna wax hore iska bixiye wa cala sayidi sayidka waxaa lagu leeyahay an yadaca inuu ka dejiyo canhu xaggiisa min maalilkitaabati kitaabada maalkeeda ma yastaciinu bi wuxuu ugu kaalmaysto wuxuu ugu kaalmaysto inuu ka dejiyaa buu leeyahay waxuu sheeku leeyahay sayidka waxaa laga doonayaa addoonkan xooluhu saaray wuxuu dhimka boqolku oo kale waa inuu boqolkii wax ka dejiya wuxuu ugu kaalmaysta kitaabada waxaa yidhi waa inuu ama wax siiyaa udaa intaa ku yar meel mar ama markuu hadhow keena waa wax ka dejiya waatuuh min maalillahi aladii aataakum ilaahay baa yidhi siiya maalka ilaahay wixii sii wax ka siiya walaa yactiqu mana xoroobayo addoonkii ilaa biaday jamiici ilmaali maalka dhammaantii uu guda mooyaane bacda alqadri almawduuci canhu qadarkii laga riday marka laga jaro waxau leeyahay sheekhu addoonku goormuu xoroobayaa wuxuu xoroobayaa walaa yactiqu ma xoroobayo ilaa biadaa'i jamiici ilmaal maalkii dhammaantii u wada guda mooyaane bacda alqadri almawduuci canhu intii laga jaray markaa intii laga riday dabadeed wixii soo hadhay waynu bixiyay boqol kun baa lagu kitaabay dabeedna boqolkii labaatan baa laga heliyey dee siddeetankii markuu bixiyo ayuu buxroobaya almukaatabu cabdun maa baqiya calayhi min kitaabati dirhamu ka la kitaabeeye waa addoon inta wixii lagu kitaabeeye dirham kaga harsan yahay faslun fii umahaati lawlaad caruurta hooyooyinkooda ayuu halkana ka hadleen addoonta umuwaladada la yidhaahdo ee ilmaha u dhashay sayidka wa idaa asaaba marka uu u tago asayidu sayidkii amatow addoontiisa فوضعت بيتنا أي شو ما شيء تبين فيه وقعد هذا شيء شيء من خلق آدمين آدمي أموكيه حرم عليه وحك حرنا بيعه هين ويني والرهن وينو ورهني وهبته هين ويني عم شيخ لي حدو سيدك أدون تي سياسية معناه وطبو موضوع فوضعت دبيتنا أي دجسي أمور شو ما تبين فيه شيء وحو عضاضي هذا الشيء من خلق آدمين آدمي أبوكي بوحكم مضاصل suuro aaday mase waa waxooga hiliboo suuro aaday baa ka muuqata adigu calayhi baycuha inuu iibiya waa ka xaaraan warahnuha wahibatuha iyo inuu hibeeya toona mana buraya mana ansaxaya maxaa yila rasulku sal wuxu uhi ummahaatu lawlaad laa yubacna walaa yuhabna walaa yurasna kuwa carruurta addoomaha carruurta u dhalay sayidka lama iibiyo lamana hibeeya lamana dhaxlo sayidkooda wuu ku istimtaaca intuu nool yahay fa maata fahiya xorun markuu dhintana xor ayay noqonaysaa wajaaza lo waxau banaana tasarufu fiihaa inuu ku tasarufo bilistikhdaami shaqaysi iyo walwadi galmo inuu ugu tasarufo ayuu leeyahay ile milkigiisii kamay bixine waidaa maata sayidu sayidku haddaba markuu dhinto cataqad waxay ka xoroobaysaa min ra'si maalihi maalkiisa madaxiisa ayay ka xoroobaysaa qabla duyuuni iyo walwasaaya daymanka iyo dardaaranada ka hor wa waladuhaa ilmaheeda min gayrihi cid kale ay u dhashay بمنزلتها يلا ينبو لما ارتبديها وعشيخ لي سيدك حضور لنتو سيدك حضور لنتو لأضان تنا إلى المحوض الشر أعتقد من رأس ماله مال كيسا ماذا حيثيك حروبسا قبل ديون والوصايا انت عن دردارا يدين تنا اللوغل أي يوسكا سيسعونسا كاسمات لكن هذه الليلة ثلث كيك حروبسا وعوي ديما كي يدر دارا نظل بحيو هذه وحاسة ثلث نقضون بالا يا يرسدها مدبر كيوكا وولدها المهيدة masalan ay dhashay min hayrihi cid kale ay u dhashay intiiu isagu ka ilmo dhashaday iyo masalan cid kale usii guuriyey dabeedna ilmay u dhashay ilmaha dee sayidka ayuunbaale bimansilatihaa iyada darajadeed unbuu noqonayaa markuu sayidkaasi dhinto unbuu isna xoroobayaa sayidkaasi markuu dhinto ayuuu xoroobaya waman asaaba qofka u taga amata hayrihi addoonna kayrkii uu qabo leeyahay baan layaamata kayri addoon qayrkii leeyahay iyuba nikaaxi ugu tegey fawaladuhu minhaa ilmaha u ka dhalaa mamluukun lisayidiha sayidkeedaa leh sayidkeeda ayaa leh wain asaabaha bishubhatin hadduu ugu tago shubho fawaladu minhaa xorun ilmaheeda shubha xor wacalayhi qiimatuhu addoon ilmaha qiimihiisaana lagu leeyahy lisayidi sayidkii ayaa la siinaya ahu sheekhu leeyahay ninka u taga amata kayrihi addoon cid kala leedahay uba nikaaxi ugu tegey فولده منها وحو كدرا تبنها يعني. إيه، هذا المملوك لسيده سيد كذبا حيثنا اسمه كدرا يام اي وين اصابها بشبه هذا اسمه تسيس اسلام تيسي بومود اما ادون تيسي بومود اسمه تسيس يسوي المحر كدرا فولده منها حر المها وساك كدرا يوحر هي سيد كين هل كانوا ديك اسمه يا ادون تيس واحد الشبه انه يسوي ياشا وعليه وحنا اللي يقول لي انك شبهة وقلت لك المحر المغضي قيمته المها حرم المغضي qiimihiisa ayaa lagu leeyay li sayidkaa qaadanaya hayde sayidkii ilmihii addoontiisa u dhashay isagaa ka tegsiiye kanioo waa kaa xor ka noqdee dhaafay markaa qiimihiisii u gadoonaya wain malaka haddaba hadduu mulkiyo alamata addoontii almawduucata ee uu u tegay bacda daalika intaa dabadeed ayuu milkiyey lam tasil umma waladin lahu ugu noqon maysa bilwad'i fi nikaax nikaaxii ugu tegay umwalado ugu noqon mayso wasaarad umma waladin lahu waxay ugu noqon bilwadi kelmadii bishubati ugu tegay calaa axadi qowleyn laba qowl midkood waxau sheeku leeyahay masalan labaynu meesha ku haynaa waman asaba ama takayri binikaax isagoo addoon guursaday oo ilmaa u dhashay oo ilmihii intuu addoon noqday sayidka yeeshay masalada labaadna waxa wey isagoo shubha intuu ugu tegey ilmihii xor u noqdo ilmihii si kaxaystay sayidkiina qiimihii ilmaha siiyey dee wuxuu leey waman malaka ninka milkiya alamata almawduuca addoontii uu guursaday ee ay is arkeen u galmooday buu bacda daalika intaa dabadeed guursaday intaa dabadeed addoontii uu guursaday ilmaha u dhashay ayuu masalan furay iyadoo ilmana u dhasho ilmihii sayidkii kaxaystay ayuu dabeetana dib isagii intuod nikaaxeedii iska furay buu soo iibsaday masalan waman wain malaka alamata almawduucata bacda daalika intaa dabadeed intay nikaax xoro ugu dhashay ee ilmihi laga kaxaysay ee isna iska furay ayuu soo helay u soo iibsaday lam tasir umma waladin lahu um walado ugu noqon maysa bilwadi fi nikaax nikaaxii hore ilmaha ugu dhashay ayada ugu noqon maysa umma walada imanka waayo xilligaa ilmaha ay uraysatay ee cid kale milkiisa ahay marka ilmaha hore ugu dhashay nikaaxa hore um walado ugu noqon mayso wasaarad umma waladin lahu laakiin um walado waxay ugu noqonaysa bil bilwadi bishubha kii uu shubhada ugu tegey ee ilmaha ugu dhashay ilmihii u xoroobay haddii uu dib u soo yeesho uu soo iibsado kale ama loo ibeeyo muwaladay u noqonaysaa ila waayo ilmihii baa xor noqdee calaa axadi lqowleyni laba qowl midkood laba qowl baa masalada ku jiray waa mid ahaantood qowlkaasina waxay leeyiin waa kii marjuuxa laga xooga badnaa qowlka raajixee muctamadkay waxa weeye inaanay muwalado noqonaynin maxaa yeelay fii kayri milkihi ayay dee ilmahaas ay ku qaaday tan mal kitaabo waa dhammaaday ilaahayna naarta laynaga xoreeyo nuskhada asalka ah ee kitaabkan waxaa iska leh tasjiilaat alxuseyni oo kala soo xidhiidhi kartaan konton iyo laba afar eber siddeed afar amaba konton iyo laba afartan labaatan hargeysa